inuu mariyo oo kale waxaan kaloo dersigaas ku soo qaadanay caanada ama tinta hoose cawrada hareeraheeda ka soo baxda tintaas in la suuliyo ayadana qaabka sunnada waa in la xiiro afartan maalinna aysan gaadhin in la xiiro axsanu dariiq waa in la xiiro oo sunnadu ku soo aroortay waxaa laygu baraarujiyey darsigaas carabku wuxuu ku dhacay in la tifo maya in la tifo maahane waa in la xiiro timaha hoose oo cawrada hareereeda ka soo baxa ayaga sunnadu waxay tahay in la xiiro haddii intaa dabamaatan la mariyo sidaas ay ku daataanna dhibaato ma laho waa nuuc xiiridii ka mid ah laakiin waa in la xaqiijiyo doomaatadaasu dhibaato kale inaysan u lahayn jirka iyo qofka caafimaadkiisa waxaan soo gaarnay wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala almarati gabadha muslimadda wayaxrumu waxaa xaaraanka xaaraan ka ah cala almar'ati almuslima haweenayda muslimadda ah isaalatu shacri alxaajibayn sunniyaha tintooda in la suuliyo tinta sunniyaha in la suuliyo ha la xiiro ha la jaro dawo ha la mariyo waa xaaraan mana bannaana xaajibayn waxaa la yidhahdaa tintaas indhaha korkooda ku taalla tintaas oo indhaha ka koreeya tintaas in la xiro in la jaro in dawaynta la mariyo ay sidaas lagu suuliyo kulli waa xaaraan mana bannaana waa in la daayo in la qoro inta la qoro oo la yareeyo bil yar laga dhigo waa xaaraan ma bannaana tintaas waa in laga leexdo wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala almarati haweenayda haweenta almuslimati muslimadda ah isaalatu shacri alxaajibayn labada sunniyaha ah tintooda in la suuliyo ow amase isaalatu bacdihi gobol ka mida in la suuliyo qayb inta la jaro qayb la reebo iyaduna waa xaaraan ma bannaana qayb ka mid ah biayi wasiilatin si kasta oo min alxaqi xiidhid ah biayi wasiilatin waddo kastooo suulinta lagu gaara waa xaaraan oo min alxalqi xiidhid ah aw ilqasi jarid ah aw isticmaali almaaddati maaddo in loo isticmaalo ah maaddadaasoo almusiilati suulinayda lahu tintaas oo boomaatooyin waxaa jira haddii la taabsiiyo suulinaya marka wasiilo kastoo loo isticmaalo waa xaaraan in la xiro in la jaro in la mariyo boomaatooyin iyo wax suulinaya wasiilo kasta iyo waddo kastoo loo maro suulinta waa xaaraan oo asaga dhan lagu suulinayo aw libacdihi ama gabal ka mida lagu suulinaa lianna haadaa suulintaasu huwa namsu waa shayga namsiga la yidhaaho sharcigu diiday namsiga nabigaa diiday namsina macnihiisu waxay tahay tintaa sunniyaha ah in la suuliyo ama la yareeyo weeye waana midaas nabigu midda uu diiday sala allahu calayhi wasalam alladii namsigii weeye lacana nebiyu nabigu uu lacnaday sala allahu calayhi wasalam man haweenayda facalathu samayda haweenta samayda tintaa sunniyaha ah ee indhaha korkooda ku yaalla in la suuliyo haweentaas nabigu wuu lacnaday nabiguna ma kala qaadin qaabka loo suulinaa dii la xiiro dii la jaro iyo haddii wax la mariyo suuliya muusan kala qaadine suulinta la suuliyo ayuu xukunkaas ku xidhay oo ah qofka hadduu suuliyo lacnad baa ku dhacaysa waa qof dembi weyn oo kabiire ah sameeyey faqad lacana wuu lacnaday sala allahu calayhi wasalam annaamisata haweenayda tintaa sunniyaha suulide ayadu nafteeda ha ka suulido ama dad kaleeta ha ka suulido labadaba nabigu wuu lacnaday gabadha shaqadaas qabata nafteeda ha ka suulido ama dumarka kale ha ka suulido shaqadaas qofta qabata nabigu wuu lacnaday sala allahu calayhi wasalam wuxuu kaloo nabigu lacnaday wal walmutanamisata midda dalbata in laga suuliyo gabadha tidhaahda iga suuli tintaa sunniyaha ah gabarh kaleenta u tagta iga xiir iga jar iga gaabi gabadha tidhaahda ayadana nabigu wuu lacnaday sala allahu calayhi wasalam xadiis oo haabit ah weeyaan oo waxa weeyaan aimo badan ay wariyeen oo nasaa-i uu ka mid yahay wanaamisatu naamisada gabadha la yidhaah hiya latii waa gabadha tusiilu suulida shacra xaajibayha labadeeda sunniyood tintooda wanaamisatu naamisada gabadha la yidhaah hiya latii waa gabadha tusiilu suulida shacra xaajibayha labadeeda sunniyaha ah tintooda ow amase bacdahu tintaas gabal ka mida gabadha suulida liziinati qurux liziinati ay lidalabi ziinati qurux qurux ayadoo dalbayda oo isle aad qurxoonaatid gabadha tintaas jarta weeye gabadha nabigu lacnaday sala allahu calayh wasalam fii zacmihaa sida ayadu ay sheegaydo ayay ku sheegaydaa inay qurux ku helaydo quruxu kuma jirto wixii sharcigu diido laakiin ayadaa sheegaydoo leh waa qurux tintaas in ama la jaro ama la suuliyo fii zacmihaa sheegashadeeda ayay isku qurxinaysaa waalmutanamisatu mutanamisada allatii waa gabadha yufcalu lagu sameeyo bihaa gabadha daalika suulinta gabadha tintaas laga xiiro ama laga jaro gabadhaasaa la yidhaha mutanamisa nabiguna wuu lacnaday sala allahu calayhi wasalam waalmutanamisatu gabadha mutanamisada la yidhaah allatii waa gabadha yufcalu lagu sameeyo bihaa gabadhaas daalika suulinta tintaas la suulinaa wahaadaa tintaas in la suuliyo min taqyiiri khalqillah ilaahay abuuristiisii oo la bedelay ayay ka mid tahay alladii bedeliddii tacahada shaydaanu shaydaan uu ballanka ku qaaday an ya'mura inuu amrayo bihi taqyiirkaas bani aadama banu aadamka in khalqiga alle la bedelo oo qofku abuurista alle la dagaalamo shayddaanaa ku dhaartay ballanna ku qaaday marka ballankii shayddaanay ka mid tahay iyo abuuristii alloo la bedelayo tintaa suulinta la suulinaa wahaadaa suulinta tintaas la suuliyo min taqyiiri khalqi illaah ilaahay abuuristiisiioo la bedelay ayay ka mid tahay alladii bedelidii tacahada shaydaanu shaydaanku uu ku qaaday an ya'mura inuu amrayo shaydaanku bihi bedelidaas abuurista alle la bedelaa bani aadama inuu bani aadanka amrayo uu ballanku qaaday xaydu meel qaala shaydaan uu yidhi kamaa xakallaahu kamaa xakaahullaahu sida ilaahay ka sheegay canhu shayddaanka shayddaanka wuxuu yidhi wala'aamurannahum wallaahi waan amraa oo amraa oo amraa dadka banu aadankaa fala yuqayirunna wallaahi markaasay beddelayaan oo ay bedelayaan khalqallaahi ilaahay abuuristiisa shaydaanku sidaasuu ku dhaartay inuu amrayo dadka banu aadankaa inay abuurista alle la dagaalamaan oo gabadhii madoobeed ay iscaddaydo oo ay tira qaabkan alla ii abuuray kuma qanacsani oo sunniyihii ay iska xidhaan oo raggu galar ka xirto oo yidhaa qaabkan anugu kuma qanacsani oo waxa weeyaan dhafoorada la xiiro oo madaxa la taago oo laydhaa qaabkan ilaahay u simay kuma qanacsani oo lala dagaalamo ilaah abuuristiisa waa amar shaydaanku ballan ku qaaday inuu amrayo dadka dad badanuna ay ku addeeceen wa fi saxiixi xadiiska saxiixa waxaa ku suganee bukhaari iyo muslim ay wariyeen can bni mascuudin cabdullaahi bni mascuud in laga wariyey radia allaahu canhu annahu cabdullaahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi lacana allaahu ilaahay nacalad ha ku rido ilaahay naxariista ha ka fogeeyo alwaashimaati dumarka isxardha dumarka jirkooda wax ku qorqora magacyada ku qora oo jirkooda magacyada iyo xararta iyo waxyaalaha sawirada ku dhejiya dumarkaas naclad allaha ku rido naxariistana allaha ka fogeeyo ee beddelaya abuuristii alle wlmustawshimaati kuwa dalbanaya ee leh meeshaan magac iigu qor meeshaan qof iigu sawir meeshaan wax iigu xarar kuwa dalbanaya arintaas dalbanayana naclad allaha ku rido naxariistana allaha ka fogeeyo wanaamisaati dumarka sunniyaha xiira ama suuliyana naclad allaha ku rido wlmutanamisaati dumarka dalbada in sunniyahooda la xiiro ama la jaro ama si kale loo suuliyo ayagana naclad allaha ku rido walmutafallijaati dumarka fanaxda isku yeela oo ilkaha inta soofeeya fanaxda u yeelana ayagana naclad allaha ku rido naxariistana allaha ka durjiyo lilxusni lidalabi alxusni qurux ayagoo dalbaa dadka sidaas yeela oo abuurista alle bedela naclad alleha ku rido lilxusni lialabi اlxusni dumarkaasoo almuqayiraati bedela khalq allahi ilaahay abuuristiisa dumarka sidaas u yeelaya inay qurux helaan kadibna ilaahay abuuristiisii bedelaya kuwaas allaha lacnado naxariistana allaha ka durjiyo sidaas ayuu yidhi cabdullahi mascuud almuqayiraati dumarka bedelaya oo doorinaya khalqallaahi ilaahay abuuristiisa caza allah qaalib ah wajalla alla weyn waa xadiis bukhaari iyo muslim iyo qayrkood wariyeen marka gabar baa waxay ku tidhi maxaa dumarka u lacnadaysaa dad badan haddii aayad qur-aan la akriyo oo si adag xumaanta uga digaysa waxay leeyihiin canaan badnida oo hadal kululide hadda fiiri qof hadda fiiriya guri dhex hurdaya gurigiina dab qabsaday qofkuna waa hurdaya haddaan inta ag imaado idhaahdo daba daba dabaan u malayna meelaha ka kacaya ka meesha ka kac qofkiina waa hurdo dheer hurdaya qofkii uu iska quuriya quuriyo oh, intayna dhinac kale isku rogo aan idhaahdo Ah, dabaa meelaha dabaa kacay hadalka dadku maxay leeyihin warba qofka si fiican ula hadal soo maa war adiga seeta qofka inta dalku qabsan gurigii dabaa wada qabsaday war qofka ka waran qof naar dembigii lagu gubi lahaa caaqiro ku hareeraysan yahay haddaad tidhahdo war naarta ka carab waxay leeyihin canaan badana wadaadku ah, canaan badana qaab oo adag ula hadlaya dadka shidad asaga dham waa shidu ka war war dab adduuniya dab akhriyaa daran dab akhira daran mideeda kale qofkii nabigu lacnaday inaan anagu lacnadno maxaa diidaya ya qof nabigu nacladay oo ilaahay lacnaday haddaan sheegno on idhaa war ilaah iyo rasuula ku lacnaday ma qaladaa mise waa sax qofki ilaah iyo rasuula lacnadeen ma ka qarinaa maanta haddii qof t v sha qabo aada ugu weynaatay sanbabuhu caddaadeen dhakhtar loo keeno oo unta fiiriyo raaja saaro ay u caddaato u yidhahdo ooga qofkan balaayo weyn ma qabo wuxuu u baahan yahay xoogaa xumo jabina ah, hargab yaraa ku xumaaday hadhow markay caddaato la ogaado dhakhtarkaas ma waxaa la leeyahay dhakhtar feecan uu ahaa kama nixin qofka miyaa la leeyahy maya waxaa la leeya khaainuu ahaa qofka wuu hagraday qof sambabihii caddaadeen oo tiibisha dilatayuu leeya fee barayaru qaba ee xoogaa qanna jabina ha la siiyo cudur khataru qabaahay de wa culus qallajiye culus in la siiya aheyd soo ma haddee ka waran waxa weeyaan dembi ilaah uu lacnaday qofka sameeya rasuulku uu lacnaday sala allahu calayh wasalam haddaad dadka uga dhigto waxaan macno lahayn ee khaa'in weeye wadaadkaas soo ma saxdu waxay tahay shay walba miisaankii sharcigu siiyey in la siiyo shay aan sharcigu wax weyn ka dhigin maahan dadka wax weyn inaad uga dhigto shay sharcigu weyneeyo khatar ka dhigay inaad dadka u hoosaydo ood u qaboojido ma aha subxaan allah subxaan allah gabadha waxay ku tihi cabdullaahi mascuud maxaa dumarka u lacnadaysa markaasuu jawaabtaan ugu jawaabay wuxuu yidhi qof rasuulku lacnaday qur-aankuna sheegayo inuu malcuun yahay miyaanan lacnadayn anugu markaasay tihi qur-aanka bilow ilaa dhammaad aniga waa aqan mana ku arag meel lacnadayda fiiri nabigu inuu lacnaday way ogtahay gabadhu laakiin qur-aankii ka dood ah, qur-aanka waxay tihi bilow ilaa dhammaad waa akriyi tir maaha inaanan qur-aanka oqon ah, meesha lacnadeydana ma hayo anugu markaasuu aayaddii tus rasuulka wixii uu inisiiyo ka qaata qur-aanka ma ku jirta wamaa aataakum rasuulu fakhuduuh ah, wamaa nahaakum canhu fantahuu haya lacnadaa nabigu ma noo sheegay qur-aankiiya sheegaya in la qaato markaa saas u leeda qur-aanka qur-aanku in la fahmuu raba ah, markaasuu ku dul akriyay aayadda uu yidhi aayaddaana sheegayda dadaan arag nabigaan lacnaday aayaddan waxay dhahda wax alla waxaa rasuulku idinka reeba kaara wix alla wixii rasuulku uu idin siiya ka qaato aayaddaana sheegaydu dadaan ag qur-aanka akrin kaliya maan ugu rabaa in la fahmo uma qaala cabdullaahi bn mascuuda wuxuu yidhi alaa alcanu miyaanan lacnadayn uu yidhi alaa alcanu miyaanan lacnadayn man qof lacana rasuululahi rasuulka alle lacnaday sala allahu alay wasalam dadka sidaan yeela gabdhaha jirkooda xardha magacyada ku qora gabdha waxaad ogaataan dembigan haddii la yidhaha gabadhaanu hadday samaydo lacnaday ku mudatay ninkii sameeyey muxuu uga duway lacnadiiu ku mudanaya rag oo waxaana jira korkooda xardha oo magacyaal ku qora oo balaayo ku sawira marka malcuun baa tahay hadii aad waxa weeyaan wixii gabadha lagu lacnaday samaydo sow ma ah ma gabadh ma waxay lacnada ku mudatay soo dembiga maaha haddaad samayda seed uga badbaadaysa aduu ah. marka rag iyo dumar waa isku mid qofka ilaahay caasiya dembiga aad waxa weeyaan samayday haduu yahay mid lacnad lagu mudanay lacnadii baa kugu dhacaysa markaasuu yidhi alaa alcanu miyaana lacnadayn man qofkii lacana rasuululahi rasuulka ilaahay lacnaday sala allahu calayh wasalam wa huwa lacnaduna fii kitaabillahi ku sugay kitaabka alla noo sheegaya qofkaas inuu malcuun yahay yacni wuxuu ujeedaa qowlahu ilaahay qowlkiisa wamaa wax kastoo aataakum rasuulu rasuulku idin siiyo fakhuduuhu ka qaata xukun kasta wax kasta oo uu rasuulku idin siiyo ka qaata wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu idinka reebana ka hara oo ka jooga dakara daalika xadiidkaas waxaa sheegay ibnu kaiir fii tafsiiri tafsiirkiisuu ku sheegay waqad ibtuliya waa lagu imtixaanay bi haadihi alaafati musiibadan musiibadan dembi musiibo ka daran ma leh waqad ibtuliya waa lagu imtixaanay bi haadihi alaafati musiibadan musiibadan oo qatarta allatii musiibada hiya kabiiratun dembi weyn ah dembigaasoo min kabaa'iri dunuub dunuubta kuwooda waaweyn ka mid ah kaiirun in badan baa lagu imtixaanay intaasoo min anisaa'i dumarka ka mid ah alyowma maanta wakhtigan la joogo dumar badanaa musiibadan ku dhacay korkooda xardhaya magacyaal ku qoraya sawir ku sawiraya ilkaha fanax iskaga yeelaya tintii sunniyaha in badanaa iska xiraya ood moodaaba haddaysan baxiirinba inaysan noolaahaynba inaysan qurux yeelaynba u qaateenba shaydaana u qurxiyo wixii ilaahay ka reebay wuxuu yidhi waqad ibtuliya waa lagu imtixaanay bi haadihi alaafati musiibadan musiibada alkhadiirati oo qatarta ah allatii taasoo hiya kabiiratun dembi wayn ah dembigoo min kabaa'iri dunuub dunuubta kuwooda waaweyn ka mid ah kaiirun in badan baa lagu imtixaanay alyowma maanta intaas badanoo min annaasi dadka kami min annisaa'i dumarka ka mida weeye intaas badanoo min annisaa'i dumarka ka mida alyowma maanta waa lagu imtixaanay xataa asbaxa ilaa uu noqday annamsu sunniyaha in la xiidho ama la jaro kaannahu sidii asagoo min adaruuriyaati waxyaalaha lagama maarmaanka ka mid ah alyowmiyati ee waxa yowmiga nolosha yowmigaah maalin walba qof u baahan yahay inuu yahay ad moodaa waxaadba moodaaba daruuriyaadka daruuriyaadka waxaan laga noolaan karin sida cuntada cabitaanka waxaad moodaa sunniyihiioo la xira dumarku siday ugu daateen inuu kamid yahay nolosha daruuriga oo yowmiga inuu ka yahay ad moodaa xataa asbaxa ilaa uu noqday annamsu sunniyaha la xiraa kaanahu sidii asagoo min adaruuriyaad waxyaalaha lagama maarmaanka ka mid ah alyowmiyati ee yowmigaah maalin walba loo baahan yahay walaa yajuusu uma bannaana lahaa gabadha an tudiica inay ku adeecdo zawjaha ninkeeda idaa amaraha markuu amro bidaalika sunniyaha inay xirto rag fidnaysanaa jira habar gaala markuu soo arka xaaskiista u yimaadu leeyahay saasaa qurxoona saas yeel gaal oo korkeeda wax ku dhejida duarka wuxuu leeyahay adna ku gaal tinta waxa weeyaan ka dhigtay nuuc kaloo shan midab ka dhigtay hadduu soo arko wuxuu leeyahay adiguna shan midab ka dhig gaal oo sunniya xirtay dumarka wuxuu leeyahy sunniya xir rag fitnaysanaa jira maaha dumarka kaliya waxa fitnaysan marka haddii ninkii nin fitnaysan noqdo oo gabadhii amruu yidhaa sunniyahan xiir ama yaree waa xaaraan inay ka yeesho maxaa yeelay inama daacatu fi lmacruuf waxa lagu addeeco dadka oo gabadha la doonaya inay zawjkeeda ku addeecdo ama waladku waalidkiisa ku adeeco ama shacabku madaxda ku adeecaan ee sharcigu amre in laysku adeeco waa waxaan dembiga ahayn ee shay dembi ah makhluuqa lagama yeelo ah, ma laga yeelo walaa yajuusu lahaa gabadha uma bannaana an tudiica zawjaha ninkeeda inay ku adeecdo idaa amaraha markuu amro bidaalika xiiridaas liannahu tintaas la xira macsiyatu waa dembi jiim wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah, cala almar'ati haweenayda haweenta almuslimati muslimadda ah tafliiju asnaanihaa ilkeeda inay fanax u yeesho ilkeeda inay kala fogaydo oo fanax ay isku yeeshaa waa ka xaaraan ma u bannaana waa xaaraan oo waxay yidhaahdeen fanaxda waa dabeecadda gabdhaha yaryar marka gabadhii xooga markay weynaato ay ilkihii soofayne markaasay waxay u yeeleen laba iligoo kastoo yaryar meel yaro u dhaxayda marka caruuray iska dhigeen qof da'ya ayay iska dhigeen marka waa been abuur ma da'yarid adiga waa been abuur waana abuurista alloo la bedela waana xaaraan ma banaano maxaa wax weyan ilaahay da-u ku gaarsiiye ula dagaalamay ma da' lala dagaalami kara wa yaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala almarati haweenayda almuslimati muslimadda ah tafliiju asnaanihaa ilkeeda inay kala fogeydo fanax isku yeesho lilxusni lialabi lxusni ayadoo qurux raadinayda qurux a laga hadlo waxaa laga hadlaa waa qurux hadday jiran tahay ama qofka ilkihiisa si qaab daranay uga soo baxeen waa isdul saaran yihiin waxay u baahan tahay inay iska hagaajido taas waa masale kale isaga soo wado laakiin qurux raadin inay ilkeeda u kala fogeydo oo ay fanax iskugu yeesho wey wa yaxrumu waxaa xaaraan ka ah calalmarati haweenayda almuslimati muslimadda ah tafliiju asnaanihaa ilkeeda inay kala fogeydo oy fanax isku yeesho lilxusni lialabi alxusni qurux raadin ay raadinayso bian tubridaha waa inay soofaydo bilmibradi soofe mibradka waa aalada birta lagu afeeyo iligaa marka la marinaa waa lagu xoaa waa lagu xoaa markaasaa ilig labadii ilig dhexdooda meel yaroo daloosha ka soo baxe bilmibradi soofe in waxa weeyaan ay ku afaydo oo ay ku kala foydo uma bannaana xataa tuxdie waxay soofaha u marinaysaa xataa tuxdie inay inay ku soo dirisiido ama inay ku soo kordhido baynahaa ilkaha dhexdooda farjan meel daloosha labada ilig dhexdooda xoogaa dalool yar inuu dhaxeeyo xataa tuxdia kay tuxdia inay ku samaydo ku soo dirisiido oo ay ku soo kordhido baynaha ilkaha dhexdooda farjan dalool daloolkoo yasiiratan oo aad u yar maxay saas u yeelaydaa raqbatan liajli raqbatin jacayl daraaddiis fi taxsiini isqurxinta ay aad u jeceshahay amaa idaa kaanat ilasnaanu amaa ilkuhu fiihaa dhexdeeda tashwiihun foolxuma hadday ku sugan tahay ilkaha hadday marka hore qaab qaabdanan uga soo baxaan oo iska soo kor dhashaan oo ay isdul saaran yihiin oo aan la firi karin hadda markaas waxay u baahan tahay in loo qurxiyo oo ilkihii waxaan la simo oo ilka isku aadan laga dhigo laakiin yaa ka dhigaya dhakhtarka ka dhigaya ka fiirso qof walba maahane ama ilka haddii suuska galo suusaa gala ilkihii baalaa galay waa madmadoobaadeen ee jiriday ka madoogaadeen ama meel kale ka madoogaadeen in la hagaajiyay u baahanta gabadhi waa u banaanta waa u bannaantahay waxna waa xanuun waxna waa qurxin waxna waa abuurist alloo la bedelo saddexda waa inaad kala taqaan iligiioo caadiyahun ilig kale ko saarnayn in la yidhaah waa la dhuudhuubayaahoo waa la qurxina waa xaaraan ma bannaana qof jireenoo xanuun ku dhegan yahoo hoyo waaye xalay waa dhaktar mid dumara loo geynaya haddii la waayana mid raga ha loo geynayo ah, mid dumara waa in loo geeya waa jiru waa xanuun ayadoo la heli karo mid dumara mid raga ma banaana haddii la waayana mid raga loo geynayo maxaa soo haray xanuun kuma dhegana ilkiya laakiin si qaab daran isku dul saaran oo foolxumo badan waxa weeyaan waa in la simo ilkaha laakiin rag looma gey karo markaas bataatanba maxaa anun kuma dhegana maxaa la samayn dhaktar dumar ah loo geyna hadii la waayo la iska dayna bala kuma dhegani siduu kugu kala aday marka fiiri tii xanuunka de meesha caafimaad loogama hadlay laakiin inaan tan dumar kaliya loo geynayuu ku taabsiina tii hore inay xaaraam tahay kuu sheegay tan kalena xagga dibiga looga hadla iyo baabka waxa weyaan qofka xanuunsan wuxuu yidhi amaa idaa kaanat ilasnaamu amaa haddii ilkihii fiihaa ilkaha tashwiihun faalxumayn ay ku sugan tahay oo wataxtaaju gabadhu u baahato ilaa camaliyati tacdiirin simid shaqadeed shaqo oo ilkaha lagu sima hadday gabadhu u baahato liisaalati haada tashwiihi si foolxumadan looga suuliyo foolxumadan si looga suuliyo gabadhu hadday u baqato u baahato shaqo oo ilka toosin ah ow amase fiihaa ilkaha tasawusun suus hadduu ku sugan yahay oo ilkiin madoobaadeen ama bahal galay oo wax taajad ay u baahato ilaa islaaxihaa ilkaha in loo hagaajiyo min ajli isaalati daalika foolxumadaas ama suuskaas in laga suuliyo daraaddeed falaa ba'sa dhibaato ma leh falaa ba'sa dhibaato ma leh suulintaas maxaa yeelay lianna haadaa in suuska laga suuliyo amase qallooca laga toosiyo lianna haadaa in suuska laga islaaxiyo ama qallooca laga toosiyo min baabi alciilaaj waa baabka isdawaynta waa baabka ciilaajka ama dawaynta lianna haadaa arrinkaasu min baabi alciilaaji waa baabka dawaynta wa isaalati tashwiihi iyo foolxumaynta oo la suuliyo laakiin yaa samayna mar haddaan xanuun jirin rag looma gey karo wayakuunu wuxuu ahaanaa daalika camalkaas camalkaas camaliyatu tacdiil iyo wa camaliyatu lislaax camalkaas yaa samaynaa wayakuunu daalika camalkaas wuxuu noqonaa calaa yadi dabiibatin gabar dhaktarada gacanteed muqtasatin oo gaar ku ah oo ku taqahustay calaa yadi abiibatin gabar dhaktarad ah gacanteed waa inuu noqdaa muqtasatin gabadhaas oo khaas laah oon rag la shaqaynayn xataa rag lama shaqay karo maxaa yeelay xanuun ma jiro xanuun kuma dhegana qofkan ilkaha inuu quruxsaduu rabaa rag ma qurxi karaan umana banaano ma banaana waxa weeyaan waa xaaraan gabar inuu fiiriyo iska daa inuu marka adoon xanuun kugu dheganayn nin islaam afka u taagto maantoonaan afkaaga qoryaynayo taas waa xaaraan ma banaana laakin xanuun qofu haya waa baab kale kaas waa baab kale mar hadday noqoto ilka hagaajin iyo qurxin iyo islaaxin gabadha dhakhtarada aad u tegayda ilkaha taqaan daal wa yaxrumu waxaa xaaraan kaa almarati haweenayda camalulwashmi amarka camalka ama shaqada xararta shaqada jirka la xardhayo oo magacyada lagu qorayo amase waxa weyn masawirada lagu qorayo kaas waa xaaraan rag iyo dumarna waa ka xaaraan wayaxrumu waxaa xaaraankaa cala almarati gabadha camalulwashmi camalka xararta fii jismiha jirkeedii ay xardhayso jirkeedii inay wax ku qorto ama wax ku sawirto kaas waa xaaraan lianna nebiga nabiga sala allahu calayh wasalam lacana wuu lacnaday alwaashimata gabadha jirkeeda xararta walmustawshimata iyo midda dalbata in xarartaas jirka loogu sameeyo xararta la sheegayana waa jirkoo la daldaloolinayo ma ahan cilaan lagama hadlayo cilaan waa soo socda waa u bannaanyah waa baab gaara ah. ee waxa laga hadlayaa waxay tahay gabadha jirkeediyaa la daldaloolinayaa markaas ama magac lagu qorayee ama wax lagu sawirayaa ama dawo inta lagu shubo ayaa midaba loo yeelaya kaas wey waxaa xaaraamtaa weliba wax cibaadahuna ka ansixi mee ilaa inta qaliil lagu sameeyo jirkaas laga gooyo wax salaadu ka ansixi mee maxaa yaele meesha ku guntan meeshaan magaca lagu qoray ama wax lagu sawiray dhiigaa ka buuxa dhiigguna waa najaas hadday rabto marka inay gabadhaasu islaamto hadday awal gaal ahayd hadday muslimad ahaydna inay toosnaato oy gabar saalixada noqoto waxay u baahan tahay kow inay dhaktar camaliye u tagto ah, dhaktar waxa weyn dabiib jaraax waa inay u tagto dhaktar oo qalliinay u tegi markaasay leedahay meeshaan qalliin ku samee waxa dhiigga iyo balaayada isku dhex jira jar toosi jir nadiifoo daahira waa in laga soo reebo meeshaas rag iyo dumarna waa isku mid rag badan oo aan rag dumarka ka yaraynaan waxaa isku sameeya ah wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala almarati gabadha camalulwashmi camalka xararta fii jismiga jirkeeda ay xardhayso lianna nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam lacana wuu lacnaday alwaashimata midda jirka durdurta oo xararta walmustawshimata iyo midda dalbata walwaashimatu waashimada hiyalatii waa gabadha taqrisu mudmudda alyadda gacanta badanaaba sida badan xararta meelaha lagu qoraa waa gacanta meelahan garabka iyo cududa iyo meelaha ugu badanoo lagu qoro waa halkaas marka waxbay ku mudmudayaan dhiiga ka imaanaa markaasay indhakuul iyo waxbay ku shubayaan markaasay meeshaas midab ama magac ama waxbay ku samaynayaan saas marka waxbay ku mudayaan dhiig waa in laga keena jirkii horta walwaashimatu hiya latii waa midda taqrisu mudmudayda alyada gacanta awilwaja wejiga bilibri cirbadda ku mudayda uma taxshuu markaasay ku shubaydaa daalika almakaana meesha ay mudday bilkuxli indhakuul awilmidaadi ama qad kale wlmustawshimatu mustawshimada gabadha la yidhaah hiya latii waa gabadha yufcalu lagu samaynaa bihaa gabadha daalika camalkaas wa haadaa camalkaanu camalun waa camal camalkoo muxaramun la xaaraamtinimeeyey wakabiiratun waana dembi weyn dembigaasoo min kabaa'iri dunuub dunuubta kuwa ugu waaweyn ka mid ah lianna nebiga nabiga sala allahu calayh wasalam lacana wuu lacnaday man gabadhii facalatu arrinkaa samayda ow ficila bihaa ama gabadha lagu sameeyo ninkuna waa la mid walacnu lacnaduna laa yakuunu ma ahaado ilaa calaa kabiiratin dembi weyn maahane dembigaasoo min alkabaa'iri dunuubta waaweyn ka mid ah haddaad aragto dembi oo la leeyahay qofka sameeya waa malcuun waa dembi kabiire ah maahan saqiiro waa dunuubta waaweyn ee naarta dadka timbida ee qatarta ah ee muhlikaadka ah weeye xukmulkhidaabi marsashada xukunkeeda linisaai dumarku ay cilaan marsadaan xukmulkhidaabi cilaansiga xukunkiisa linnisaa'i dumarku ay cilaansadaan iyo wa sibqu shacri tinta in la midabeeyo oo tinta rinji la mariyo iyo wataxalli in laysku qurxiyo bidahabi dahab wuxuu ka hadlaa kanna cilaanka dumarku inay marsadaan tinta in midab loo yeelo tinti ama gaduud laga dhigo ama jaallo laga dhigo iyo dahab in la xirto alwal alkhidaabu cilaankii qaala alimaamu nawowi wuxuu yidhi amaa khidaabulyadayni labada gacmood in la cilaansado warijlayni labada lugood in la cilaansado bilxinaa'i cilaanna la mariyo fa mustaxabun sunnuuba u yaho waa la sunneeyaa lilmutasawijati gabadha nin kale gabadha guursatay ayada sunnuuba u yah minanisaai dumarka xaalay ka mid tahay amaa khidaabulyadayn labada gacmood in la marsado warijlayni labada lugood in la marsado bilxinaai cilaan fa mustaxabun sunnuuba uu yahay lilmutasawijati gabadha guursatay min annisaai dumarka xaalay ka mid tahay lilaxaadiii axaadiitiyaa u daliil ah axaadiista almashhuurati lagu caanbixiyey fiihi filxinaa cilaanka in la marsado intahaa waa dhammaaday warkii imaamu nawowi raximahullah yushiiru imaamu nawowi wuxuu ishaaraa ilaa maa xadiidkii rawaahu uu wariyey abu daawuuda anna mraatan haweeney sa'alad way weydiiday caaishata radia allaahu canhaa can khidaabi alxinaa cilaanka ismarintiisa haweeneeya weydiiday caaisho cilaan in la ismariyo gabdhuhu ismariyaan ragga waa ka xaaraane ragga hadduusan jiranayn oon dhaktar u soo qorin oo dawo uusan ahayn si kale inuu u marsadaa waa ka xaaraan ana mra'atan haweenay sa'alad way weydiiday caaishata radia allaahu canhaa can khidaabi alxinaa cillaanka marsashadiisa fa qaalad caaisha waxay tidhi laa ba'sa bihi wax dhiba kuma sugna gabdhuhu cilaan waa marsa karaan waana saaro karaan wax dhibuhu kuma sugna walaakinii waxay tidhi caaisho walaakinii aniga agrow waa necebahayo ma marsado sababtuna waxay tahay tidhi kaana xabiibii kii aan jeclaa wuxuu ahaa rasuulullah oo rasuulka ilaahay ah sala allahu calayh wasalam yakrahu mid neceb riixaw karkiisa nabiga dadka wuu ka duunaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu la koodayey macallin u ahaa malakuljibriil malaa'igtuna wax kastoo dadka u soo ura waa u soo uraya marka wax yar oo kar la dhibsado waa ka carabi jiray nabiga markaa sala allahu calay waslm maadaama malaa'ig u imaanayso waxa wax yar xoogaa soo uraya waa dhibsan jira marka waxay tihi nabigoo dhibsanayaan arka xagga karka midabka maaha midab ahaan ma dhibsan jirin laakiin urkaasuu nimcaa marka uu cusub yahay marka mar haddii nabigoo dhibsan arkayna waa ka cararay tir xadiidka nasaa-i abu dawuud iyaa wariyeen wa rawaahu xadiidka annasa-i waa wariyey wa canhaa caaisho waxaa laga wariyay radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi awmaat imraatun haweenaydaa soo ishaartay min waraa'i sitrin daah gadaalkiis biyadiha gacanteeda xaal kitaaban warqad ay ku sugan tahay ilaa rasuulilaahi rasuulka allay u soo ishaartay sala allahu calay waslm gabanaa rasuulka warqad u soo taagtay meel daah shishadiisa rasuulka iyada daaha u dhaxeeya marka gacanta ayay hoosaas warqaday rabtay nabiga inuu u dhiibto gacanteediiu fiiriyey aa ka daystay gacanta wuxuu ragaa mase waa dumar rag iyo Ah, hadday dumar tahay meesha dhig warqadu dhiil hadduu nin yahayna waa ka qaadala lama kala yaqaan gacantii waa madowr gacanti cilaan male gacan gabar waxaa la rabaa cilaan inay leedahay marka raggana waa inaysan cilaan lahayn saasaa loo kala yaqaan marka wuu fiiriyey waa kala gara waay gacantiisuu ka laabtay markaasuu yii gacan rag iyo gacan dumar waxay tahay ma garanayn uu yidhi almacad way soo ishaartay imraatun haweeney min waraa'i sitrin daaha gadaalkiisa biyadiha gacanteeda kitaabun warqad xaalay ku sugan tahay ilaa rasuulilahi rasuulka alla yuu soo ishaartay sala allahu calayh wasalam faqabada waa ka laabtay annabiyu nabiga sala allahu calayh wasalam yaddow gacantiisa gacantiisiiu ka laabtay nabiga dumarka ajnabiga ka a ma taaban jirin weligiis gacanta nabiga gacan gabadh ajnabi ma taaban weligiis maa masad yaddu rasuulilahi sala allahu calayh yadda mra'atin qaddu saas teer weligiis nabi maxamed sal اlahu alay slm gabadh gacantiisa gabar ajnabi ka ah ma taaban oo macnaha qangaar ah weligiis ma taaban xataa beecada markuu muslimka ka qaadaa gabdhaha wuxuu afku uga qaadi jiray wuxuu dhihi jiray inii laa usaafixu nisaa aniga dumarka ma gacan qaado ragga marka dumarka islaameed salaamaya nabi maxamed waa khilaafeen nabiguna xadiid saxii muslimka wuxuu yidhi gacantu waa zinaysataa zinadeeduna waa taabashada gabar ajnabi kaa ah haddaad taabato zinaad ku dhacday waa dembi weyn oo xaaraan ah oo nabigu zina ku sheegay waa arrin aad u khatar ah waa inaad ogaataa maantana si fudud ayaa gacanta dhash laysugu siiyaa bal qaaraaba yidhi waaba qaraabagoysniba yidha ninka aan salaamayn gabadhii abtigiis dhalay gabadhii habaryartiis dhashay gabadhii adeerkiis dhalay intee ka hor yimaada asalaamu calaykum uu leeyahay ina gacnuhu taagaa waxayna qaraabagoysnimo weyna fiiri zinada laga tagay le waa qarabagoysni meeda ah, waa arin afkaar shaydaaniya wey afkaartaas wixii nebigu zina ku sheegay ma in laga tagaa mase waa in lagu dadaalo waa in laga tago laga fogaado shaygii nabigu zinada ku sheegay dadkii ka tegay ceebaynayaan maxay ee saxdu dadka ku dhacaya in loo digo oo la yidha war naarta ka carara war waa zino war gabar ajnebi kaa ah korkaaga yay taaban war gabar yahay nin ajnebi kaa ah yuu ku taaban saasay ahayd soma jeedid gabadha ajnabiga la sheega waa midda adeerkaa dhalay waa midda habaryartaa dhashay waa midda eedadaa dhashay waa gabar kastoo guur kuu qaban kara ood isguursan kartaan saba midaas wey ama si kale aad u fahmaydo waa gabadha weysada kaa jabida ah, qaabkaas soomaalidu aada u fahmayaan ila madhabka shaaficigu waa saas marka saas qaabkaasay u fahmayaan aad gabadha weysada kaa jabida wey saas haddii loo dhigo saasay u yaqaanaan waay markaas nabigu gacantii wuu ka laabtay faqabada nebiyu nabigu waa ka laabtay sal اlahu calay waslm yadow gacantiisii wa qaala wuxuuna yidhi maa adri ma ogi ayadu rajulin ma gacan ninbaa am yadu mra'atin mase waa gacan dumar ma kala garanayo gacanta meesha ka soo taagan ma gacan ragbaa mase waa mid dumar ilaa mid dumar cilaana lagu yaqaan mid ragna cilaan la'aana lagu yaqaan saasaa u kala duwan marka gacanaan cilaan lahayn ay ahayd gabadha qaalad waxay tihi bal yadu mraati gabadhi aad sheegto waxay tihi rasuulka allo waa dumar gacantiis haweeney baana waa gacan dumar ay tihi qaalad waxay tihi bal yadu mra'atin bal waa gacan dumar qaala nabi wuxuu uhi low kunti imra'a haddaada dumar ahaa laheed laqayarti adfaaraki ciddiyahaaga waxbaad ka bedeli laheed yacni bilxinna hadaad dumar tahay cilaanaad marsa laheed waxaa tahay ma garanayn dumar cilaanay marsadaan marka cilaanku inuu dumarka inay marsadaan inay fiicantahay tuse ah, gabadhi nabeed waa inkiray nabigu wuxuu ku yidhi dumar aan ahay aad ilaadahay haddaad maxaa cidiyaha sidaan ka dhig hayta cidiga ciddida ragga u ego ah, cididaadii ciddi ragaad mooda waa maxay waxa soo taagaysa soo ma jeedi nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam kunti haddaad ahaa laheed imraatan haweeney laqayarti waad bedeli laheed adfaaraki yacni bilxinaa cilaanaad ku bedeli lahayd akhraja abdaawuud iyo wanase o soo saareen laakiin gabadha fiiri marka cidiyaha cilaanka la marinaa wax jurmile waa inuusan noqon wax oo jurmile oo qolof weyn leh oo meesha ku dhegaya oo biyihii aysan hadhow gaari karin waa inaysan noqon xayla hadday noqdaan wax qolof leh oo hadhow haddii la fujiyo qolof yeelanaya jurmile ee weysadu waa u ansixin gabadha qubays u ansiximen dahaaro dham u ansiximen waxaa la rabaa cilaan caadi cilaanka caadiga mogta jurmi male jurmi male say dharka u maynaysa u weysaysayda meelu ka baxay lama yaqan iska dhammaana haddana saasaa lagu yaqaan ee wax qolof loo la fuji kara maa waxaa la rabaa waxa gabadhu cilaanka ay ka dhigayda wax qolofle inuusan noqon oo wax weyn oo jurmiloo jirkii ka sokeeya uusan noqon hadduu noqdo gabadha dahaaradeedu ansiximin sidaasaa la rabaa masaladaasuu baraarujinaa fiiriy wuxuu yidhi laakiin laa tusbiqu gabadhu kuma midabay karto adfaaraha cidiyaheeda bimaa shay yatajamadu qallalaa calayhaa korkeeda ku qallalaa wa yamnacu dahaarata oo markaas u diidaya dahaarada shay oo jurmi le wey shay jurmi weyn leh oo meesha ku dhegaya oo dahaarada diidaya oo jirkii ka sokeeya waynuusan noqon laakiin laa tusbiqu kuma midabay karto gabadhu adfaarahaa ciddheed ciddiyaheeda bimaa shay yatajamadu ku qallalaya calayha korkeeda oo wayamnacu diidaya addahaaratay tajamudka waxaa loola jeeda sida barafka camal wax meesha fadhiisanaya oo jurmile saasoo kalea loola jeeda wa amaa sibqu lmar'ati shacra ra'siha halkan wuxuu uga hadlayaa shiiku gabadha madaxeeda inay cilaansato inay madow marido inay gaduud marido inay jaallo marido kaasuu halkan uga hadlaya midabyada kala duwanee madaxa la mariyo wuxuu kala qaadayaa haddii gabadha ciro madaxeedu leeyahay iyo haddaysan ciro lahayn wuxuu leeyahay gabadhu hadday ciro leedahay waxaa u bannaan inay gaduud ka dhigato waxaa u bannaan inay katmi marsato katmiga waa geed yaman ka baxa asaalatan gaduud iyo madow isku dhex jira wey marka qofku marsado in cira ku jirto waa la fahma sababtoo ah gaduudka laga dareema laakiin gaduudka waxaa ka badan madow waa gaduud iyo madow madowgaana badan gaduud yaraa ku jira laakiin waa la fahmaa qofka in gaduud ku jiro maaha madow caadi ah oo tiqa maaha xinaagana waa gaduud keliya labaduba waa bannaanya gabadhu katmina waa marsan kartaa cilaankana waa marsan kartaa cilaanku waa gaduud katmiguna waa madow iyo gaduud isku jire oo madowgu badan yahay laakiin maahan isku dar maahan madoobayso iyo cilaan la ysku daray waa geed keligiis baxa ah, oo nuucaas ka dhigaya tinta kaasaa u bannaan ragguna waa lama wax farqiga uma dhexey rag iyo dumar haddii cira kugu taal adiga raggaa ka timi waa marsan kartaa cilaanna waa marsan kartaa madoobaysa waa xaaraan wuxuu kaloo ka hadli doonaa gabar tinteedaba ay u madowdahay kalarna iska marsan karta ayadaa dooqeeda ka heshay markaasay madowga inay rabto inay bedesho markaasay caddaan ka dhiga rabtaaba haday rabto boosh caday ka dhige waa gabadh dhol dhallinyaraa oon tinbal ciraba lahayn ama jaallay ka dhige taas uu diidi doonaa wuxuu leeya maya waa foolxuma xaa foolxumada loo raadina haddiiba ah, alla kuu madoobay maxaa rabtaa labadaas masaa'ilkaasuu ka hadla wa amaa sibqulmarati haweenayda midabaynteeda shacra ra'sihaa madaxeeda tinta ku taalla ay midabaydo fain kaana hadduu tintii yahay shayban iro fa innahaa gabadhu tusbiquhu waxay ku midabay kartaa oo midab uga dhigi kartaa bikayri sawaab wax kastoon madow ahayn wax alla waxaan madow ahayn gaduuday ka dhigan kartaa jaallay ka dhigan kartaa midab kaley ka dhigan kartaa laakiin shardi waa cira inay ku taallay fain kaana tinteedii shayban waa midabay kartaa bikayri sawaad waxaan madow ahayn licumuumi nahyihi waxaa u daliila nabiga diididda uu diiday cumuumkii sal اlahu calيه wasalam can isibqi midabka bisawaadi oo madow lagu midabeeyo in qofku madow marsado nabigu waa diiday waa licumuumi nahyihi nabiga diididiisa sala اllahu calayh wasalam oo uu reebay can isibqi midabaynta bisawaadi madow wax lagu midabeeyo qaala imaam nawowi wuxuu ku yidhi fii riyaad اsaalixiin baabu nahyi rajuli baabu nahyi rajuli wاlmar'ati haweenayda iyo ninka in laga reebay baabkii ka hadlayey can khidaabi shacrihimaa tintooda inay mariyaan bisawaadi madow raggana waa laga reebay dumarka waa laga reebay kulli waa ka xaaraan wa qaala imaam nawowi wuxuu ku yidhi fi lmajmuuc walaa farqa wax farqiyo uma dhaxeeyo filmanci diididda min alkhidaabi in la marsado laysku diiday bisawaadi madowga bayna rajuli ninka iyo walmarati haweenta wax farqiga uma dhexee labadaba waa loo diiday haadaa xugunkaasu madhabunaa annaga shaaficiya madhabkeenni weeyu annaga saasaa noo madhaba maadaama nabigu diiday rag iyo dumarba looma ogola waana sida saxda ilaa nabigaa diiday waxaane sala allahu calay waslm intaa waa dhammaaday warka imaam nawowi wuxuu hadda ka hadlaa gabadha tinteediyo u madow inay tiri aniga madowga kama helo waa iska bedela taasuu ka hadlaa wa amaa sibqulmar'ati haweenta inay midabaydo lishacri ra'sihaa madaxeeda tinteeda madaxa tintiisa tinta al alswadi madow tintiyo u madow ay waxay rabtaa inay ka dhigato cadaan ama jaalle ka dhigato ama si kale ka dhigato liyataxawala si uu ugu wareego ilaa lownin aakhara midab kale si midabkeedu midab kale ugu noqdo inay bedeshay rabta wa amaa sibqulmarati haweenayda midabaynteeda lishacri raasihaa madaxeeda tintiisa ay midabayneen tinta al aswadi madow liyataxawala si tintu ugu wareego ilaa lownin aakharad midab kale faladii caraa kan faladii caraa wuxuu leeyahay nas cad kuma soo aroorin laakiin nusuusta macno guuduu ka fahmayuu sheega wuxuu yidhi faladii shayga caraa aniga ay ila tahay ana haadaa arrinkaasu laa yajuusu ma bannaano gabadhu ayadoo tinteedu u madowdahay inay tira madowga nacayo aniga caddaanan ka dhigana ama gaduud ama jaalle inay tidhaahdo aniga sida aan arko ma u banaana lnnahu shaamiye ama waxaa tidha lnahu lianna sibqa midabayntaas laa daaciya sabab u yeeraya ilayhi midabaynta mawjuud ma aha wax sababoo keenayaa ma jiro liannahu midabaynta laa daaciya sabab u yeeraya ilayhi midabaynta mawjuud ma aha maxaa yeelay lianna sawaada madowga binisbati marka loo fiiriyo lishacri tinta jamaalun waa qurux tinta marka la fiiriyo midab waxaa ugu qorxoon inay madowda midabkaasaa ugu qorxoon walaysa ma ahan madowgu tashwiihan foolxumayn foolxumadaasoo yaxtaaju u baahan ilaa taqyiiri madowgu ma ahan foolxumo u baahan in la bedelo walaysa ma ahaanin madowgu tashwiihan foolxumo ma ahan foolxumo foolxumadaasoo yaxtaaju u baahan ilaa taqyiiri mideeda kale sababta u diidaya waa midaan midda ugu muhiimsan dumarka kaafiraadka gaalada ah ayagoo ti madoobay bedelaan markaasay shan kalar ka dhigtaan walianna fii daalika midabaynta gabadhiyo tin madow inay bedasho walianna fii daalika midabaynta tashabuhan isku ekaysiina ku sugan bil bilkaafiraati dumarka gaalada laysku ekaysiiyo aali wa yubaaxu waxaa loo banneeyaa lilmar'ati haweenayda an tataxallaa inay isku qurxido min adahabi dahab waalfidati fido bimaa kiina ay isku qurxido jarad ay ku dareersatay bihi maaga alcaadatu caadada gabdhaha muslimaadkaa ee meeshay joogto jooga qaabkay u qaataan dahabka ha u qaadato hadday lugaha ku xirtaan lugaha ku xidhato hadday dhegaha ku xirtaan dhegaha ku xidhato hadday surka gashadaan ku xidhato hadday sanka daluuriyaanoo ku xirtaanoo ku xirato dumarka muslimaadkaa ee meesha ay joogto jooga qaabka ay dahabka u qaataan ha u qaadato ah, qaabka ay u qaataan qaabkaas u qaadana wa yubaaxu waxaa loo banneeyaa lilmar'ati haweenayda an tataxallaa inay isku qurxido min adahabi dahabka waalfidati fidada bimaa kiina ay isku qurxido jarad ay ku dareersatay bihi maaga alcaadatu dhaqanka meeshaas wahaadaa in gabadhu daabisku qurxi karto biijmaaci lculamaa waa culummada muslimiinto dhan ijmaacoodii laakiin laa yajuusu uma bannaana lahaa gabadha an tudhira inay bixi inay muujido xuliyahaa dahabka isku qurxinaydo lirijaali rag inay u muujido raggaasoo hayril maxaarimi aan maxaarimu ahayn tan wey laakiin midda musiibada ah gabadhii inay inta dahab xidhato ama jijima gacmaha ku gadato markay alaabaha ka adeegaydo suuqyadii iska muuqato oy dhudhunka taagaydo dahab leh oo dhegihio dahab ku xidhan ay muuqato taas waa xaaraan qadcan ma bannaana ma bannaana maxaa yeelay maxaa ilaahay leeyahay walaa yubdiina ziinatahunna gabdhuhu yay muujin quruxdooda ilaa lbuculatina dad gaaraa la soo reeba dadkaas maahaneed cid kale hadday u muujido aayaddii qur-aanay ku tumato maanta dumar badanna markay wax gadanayaan ama suuqyada la macaamilayaan gacmahay saas u taagayaan waxa weeyaan dahabkoodiiyaa muuqanaya jijimihiiyaa muuqanaya dhudhumadiiyaa muuqanaya qaar kale ayagu waaba qaab aad u fasahaadoo dhegedhegihi aba muuqdaba kuwa tegayoo fasahaaday wey kuwaas soo ma jeedin laakiin kuwa xijaab wata ayaa mararka gabal gacmahoodu muuqanaya waana ceeb waana xaaraan waana aayad qur-aanoo lagu tuntay ma is-ilaali dahabka gurigaaga ku joog ninkaaga u muuji dadka maxaarimtaada wiilka walaalkaa abtiga adeerka waa arki karaan laakiin nin ajnabi kaa ah waa xaaraan inuu arko dahabkaagii iyo quruxdaadii ilaahay wuxuu ku leeya walaa yubdiina ziinatahuna gabdhuhu yay muujin quruxdooda ilaa dadka lasoo reebo ilaahay yidhi dadkaas waa u muujin kartaa maahane ee suurat nuur ilaahay ku sheegay laakiin laa yajuusu uma banaana lahaa gabadha an tudhira inay muujido xuliyahaa waxyaalaha isku qurxinaydo dahab iyo fidaba lirijaali ragga inay u muujido raggaasoo hayrilmaxarimi aan maxaarimta ahayn bal tasturuhu waa ay qarsanaydaa bal tasturuhu waa ay qarsanayd dahabkeeda iyo waxay isku qurxinaydo khusuusan gaar ahaan cindalkuruuji markay ka baxayso min albeyti guriga waa gaar ahaan markay guriga ka baxayso waa inay xijaab ku xirtaa oo aan la arag oon qof ajnabi ka si uusan u arag bal tasturhu waa qarine khusuusan gaar ahaan cinda alkhuruuji bixidda agteeda min albeyti guriga ay ka baxaydo iyo watacarudi marka ay u banbaxaydo linadari rijaali ragga aragtidooda iyo fiiradooda ilayha ayadaay soo fiirinayaan iyo watacarudi markay u bambaxaydo linadari rijaali ragga fiiradooda ilaya xaggeeda ay soo fiirinayaan xataa guriga rag ajnabi hadday la joogaan waa xaaraan inay arkaan quruxdeeda iyo daabkeeda iyo waxay isku qurxaydo maxaa yeelay linna daalika in quruxdii la muujiyo oo dahabkeedii iyo quruxdeedii ay arkaan rag islaamiyadu ajnabi ah fitnatun waa fitno linna daalika muujinta quruxda la muujiyaa fitnatu waa fitno waqad nuhiyad waa laga reebay iska da in la muujiyo qur-aanku wuxuu leeyahay dahabka gabdhaha carabta waxay lugahay ku qaadan jireen jijimaha gacmahan la geliyo kuwa lamidoo khalqaa la yidhaha lugaha ku qaadan jireen marka rag islaam ajnabi ay ag marayaan waa inaysan cagta dhulka ku dhufan hadday cagta dhulka ku dhuftaan waxaa isku dhacaya khalqaalkii markaasay maqlayaan raggu taasa ilaahay xarim ka warrama dahab isku dhacaya laba xaboo jijimaha isku dhacday in la maqlo a ilaahay xarimo ka warran haddii bannaanka lasoo dhigo ah, sow kama sii darna waa ka sii daran waqad nuhiyad waa laga reebay gabadha antus an tusmica inay maqashiido waqad nuhiyad waa laga reebay an tusmica inay maqashiido arrijaala ragga sawta xuliyiha dahabka isku qurxina iyo biladaheeda dhawaaqooda dhawaaqooda inay maqlaan jijimaha oo isku dhacaya dhawaaqaas raggu inay maqlaana laga reebo ka waran kuwa banaanka iska soo dhigay waqad nuhiyad waa laga reebay gabadha an tusmica inay maqashiido arrijaala ragga sawta xuliyihaa billadaheeda waxyaalaha isku qurxinaydo dhawaaqooda alladii xullida fii rijlihaa lugteeda ku sugan taxta hiyaabi dharka hoostiisa xaalay ku suganta ayagoo qariday oo dharka hoosteeda ay ku jiraan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa yadribna yaysan garaacin gabdhuhu biarjulihinna lugahooda lugahooda yaysan garaacin liyuclama in la ogaado daraaddeed maa yukhfiina waxay qarinayaan oo min ziinatiina quruxdooda ah inay cagaha dhulka ku dhuftaan oo uu isku dhaco labadii jijimadoo lugaha ku jirtay oo raggu ay maqlaan taasaa ilaahay diiday walaa yatribna yaysan garaacin biarjulihina lugooda dhulka yay ku garaacin liyuclama si loo ogaado maa yukfiina waxa ay qarinayaan oo min ziinatin quruxdooda ah oo gabdha xunxun oo gaalaha waxay samayn jireen dahabay lugaha ku soo xiranayaan ragga markay ag marayaan ayay waxa waya saas dhulka cagta ugu dhufanayaan qalow qalow qalow qalow markaasay leeyiin ol haadihi daatu khalqa waa mid raafafka iyo majaha iskaga sidata dahabka hortan cajaaib badana ay leeyihi tiyaa marka ilaahay xarimo aayad ka soo deji ilaahay wuu xarimay wuxuu yidhi shiiku haddii ilaahay dahab qarsoon dhawaaqiisa xarimay fa kayfa bilxuliyi daahiri xaalkuu see noqon dahab iska muuqda oo rag islaamid ajnabiya ay arkayaan saw xaaraan maaha mid muuqda oo la arkayo wallahu subxaana wa tacaala aclam slى اllah وslm وbaarك calى nabiyina mxamed